alxamdu lilah rab lcaalamiin wsala allahu la muxamed wala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu joognay mawduucii ku saabsanaa alakhbaar waxaynu soo aragnay inay akhbaartu qaybsanto u qaybsanto mutawaatir iyo axaad tacriifka uu sheikhu marayo waa tacriifka fuqahada iyo usuuliyiintu ay maraan oo in mursal la yidhaahdo sanad kastaan xidhiidhsanayn meeshuu doonaba kala go-a ama inqitaacaasi ha kaga jiro ha kaga jiro darafka soke ee uu ka bilaabmayo sida nooca la yidhaha mucallaqa ama ha kaga jiro darafka uu ku dhammaanayo sida taabicigu hadduu yidhaahdo qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waanu sheegin cidduu ka maqlay waa nooca markaa mursal ay yidhaahdaan jumhuur lmuxadisiin ama ha kaga sugnaado dhexda mawdic keliya ha kaga sugnaado ama akara min mawdicin ha kaga sugnaado waa nooca layahaa munqaica ama mawdic keliya ha kaga sugnaado oo laba ha ka dhacaan cala tawaali fa akara cala tawaali waa nooca liha mucdalka kullu dalika qolyaha fuqahada iyo usuuliyiintu waxay ku magacaabaan mursal almucallaq iyo almunqatic iyo almucdal iyo almursal kullu dalika ma kala gurguraan dhammaantood waxay odhanayaan waa mursal bay odhanayaan bimacnaa waa sanadun lam yattasil marka hayrulmutasil kullihu waxay ku itlaaqayaan inuu yahay mursal tacriifka usuuliyiinta iyo fuqahada ayaa iskale laakiin bacdu lmuxadisiin oo waafaqay baa jirta oo iyaga laftoodu isticmaalay haddii markaa sanadka inqitaac ku jiro inay yidhaahdaan waa mursal taasna isticmaalaadkooda waa ku dhacday muxadisiinta qaarkood fulaan can fulaan waa mursal yani waxa weye saas yidhahdaan liannahu lam yasmac min fulaan hebel hebel yani warka uu ka sheegaa waa mursal waayo waxba kama maqal waxba kama maqal bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen erayga mursal marka la itlaaqo oo wasfiga la keeno oo ismiga mafcuul la keeno muxadisiintu sida kalunbay u isticmaalaan laakiin ficilka markay isticmaalayaan arsalahu can fulaan way dhacdaa inay markaa u isticmaalaan bimacna alinqiaac lakiin warkaasi musalla ma aha waayo waxaa ka hor imanaya hadallo badan oo muxadisiintu ay isticmaaleen oo ay odhanayaan lafdiga mursal yani khaalid ibn macdaan can caaisha mursal yani muu soo idraakinoo ma soo gaadhin saas aawadeed waa mursal ama fulaan can fulaan waa mursal jaamicu taxsiilkii haddaad eegto waxaad ka arkaysaa waxyaalo badan iyagoo caynkaa sheegay wakadalika kutub lmarasiil yani waxaweyaan waa isticmaalaan culammadu abu daawuud wuu isticmaalaa hayruhu waa isticmaalaan marka way dhacdaa bacdu almuxadisiin in isticmaalka fuqahado kale ay muxadisiinta waa in mursalka lagu gaar yeelaayo xagga sanadku ku dhammaanayo oo haddii taabicigu uu yidhaahdo qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam markaa inay noqonayso mursal wakadalika saxaabigu haddii aanu nebiga ka maqlin khabarkaas oo uu yidhaahdo qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam laakiin bilwaasita loogu soo wariyey markaana wuxuu noqonayaa mursal saxaabi siduu inoo sheegi doono wuxuu yidhi faxayumaa bacdu ruwaati yufqadu goor kastoo ruwaadda qaarkood la waayo fa mursalun ay fa huwa mursalun mursal weeye wuxuu noqonayaa xadiiskaasi mursal wamaa cadaahu musnadu wixii ka soo hadhayna wuxuu noqonayaa musnad mursalka waxaan ahayn waxa la musnad musnadka tacriifkiisa culamada qaarkood waxay dhahaa musnad waxaa la yidhaahdaa waa almuttasil almuttasilu isnaaduhu waa sanadkiisu xidhiidhsan yahi waana sida tacriifka hadda sheikhu marayo almusnad waa ma tasala isnaadu waayo maadaama mursalkii kaan xidhiidhsanayn sanadkiisu kuugu tacriifiyey oo sanadkiisa wax ka dhaceen raawi ha ka dhaco ama ka badan ha ka dhacdo mawdic keliya ha ka dhacdo ama kala mawaadic ha ka dhacdo xagga hoose ha ka dhacdo ama xagga sare ha ka dhacdo xagga bilowga ha ka dhacdo ama xagga dhammaadka ha ka dhacdo dhammaan waa mursal maadaama ku yidhi musnadkuna uu ku yidhi waa wixii ka soo hadhay maxaad garanaysa inuu musnadku yahay ka sanadkiisu xidhiidhsan yahay wy tacriifka waxaa soo gudagelaya musnadka waxaa soo gudagelaya xadiiskii marfuuc ahaa iyo qowlkii saxaabiga mawquufka ku ahaa iyo hadalkii taabiciga ee maqtuuca ahaa kullu dalika haddii sanadkoodu xidhiidho wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo waa musnad waa tacriif ballaaran oo fadfaad ah si kale culamada qaarkood waa mareen oo waxay yidhaahdeen musnad waxaa la yidhaahdaa almarfuuc ila nabiy sala allahu aleyh wasalam khaasatan wixii nabiga sala allahu aley wasalam loo rafciyaa la yidhaahdaa musnad la yidhahdaa sidaa marka loo itlaaqaan qeyd kale la raacinna waxaa soo gudagelaya munqatica laftiisii inuu musnad noqonayo mar haddii nebiga loo rafciyo laakiin wuxuu ku gaar noqonayaa xadiiskii ah culammada qaarkood haddaba waxay yidhahdeen tacriif ka wanaagsan kaasay maraan oo waxay yidhahdeen musnad waxaa la yidhaahdaa alkhabaru almarfuucu ila nabiy sala allahu aleyh wasalam bisanadin daahiruhu litisaal khabarka nebiga sala allahu aleyh wasalam loo kor yeelo loo rafciyo khabarkaasoo daahirkiisa ka muuqda itisaal yahay iyo xidhiid daahirkiisa itisaala maxaa laga tilmaamaya bimacnaa inqitaaca daahiri kuma sugnaa lagama reebin inqitaaci khafi aha haddii daahirkiisa itisaal ka muuqdo walow inqitaac khafiba ha ku sugnaadee wuxuu noqonayaa in la waa musnad waana saniica ay ku sugan yihiin kutubta marka waxa masaaniiddaay ama axaadiista marfuuca soo aroorinaysa waa asaaniidda qaarkood oo dee inqitaac khafiyi ku sugan yahay ayaa dhacda marka waxa weye inay soo arooriyaan marka bisanadin daahiru litisaal waxa weeye sheikha laftiisu waaba sheegaya almusnadu marfuucu صaxaabiyin bisanadin daahiru litisaal kada qaala bnu xajar waa صaxaabi marfuuciis oo nebiga u rafcinaayo uuna ku rafcinayo sanad daahirka ka muuqda uu yahay itisaal sida fiican in lagu tacriifiya waa saas weeye lama diidayso inqitaaci khafiga ahaa sida marka waxa weeye cancanadii mudalliskaoo kale iyo waxa la midka lilixtijaaji saalixun ixtijaaj waa u suubamaa in la xujaysto lalmursalu mursalku in la xujaysto uma suubamo oo kuma habboonaa laakiin maraasiilu saxaabi tuqbalu ha yeeshee mursalada saxaabada waa la aqbalaa oo waa la qaadanaya kada saciid ibnu musayibi saasoo kale u ahaaday mursalkii saciid ibnu musayib ay mursalu saciid ibni lmusayib oo isagana waa la aqbalaya iqbalan aqbal filixtijaaji xujaysadka la xujaysanayo maa rawaahu kuu soo wariyey saciid mursalan xaaluu mursal yahay uu soo wariyey waxaa laga xaalaynayaa mafcuulka damiirka haada wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximahullah akhbaarta aaxaadka ah waxay noqonaysaa mid la xujaysanayo waa hadday saabito tahay waxay noqonaysaa mid la xujaysanayo noqonaysaa oo saalixa lilixtijaaj ah marka laga reebo mursalka mursalka taabiciga marka laga reebo mursalka taabicigana wuxuu sii gelin doonaa istisni oo wuxuu ka reebayaa mursalkii saciid ibn musayib aa u insha alla maraasiishu waxay u qaybsamaan mursallo saxaabo iyo mursallo taabiciin maraasiilu saxaaba waa xuja haddii cillo kale ayna yeelan inuu mursal saxaabi yahay laguma cilaynaayo oo laguma daciifinayo loogama tegaye waa la xujaysanaya waa la xujaysanaya sida jamaahiiru ahlicilmi mareen saxiixana ahi waa saas idlaaqa mursallada saxaabada waa la aqbalaya waa la xujaysanayaa waxaa laga fahmayaa inaan la kala qaadayn saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam wax ka weelaysay oo iyagoo mumayisiin ah oo wax kala garanaya oo akhbaarta weelayn karaya ee nebiga soo haleelay oo nebigu u dhintay iyagoo dee cilmiga weelaynaya wax ka qabanaya nebiga sala allahu aleyh wasalam toosna wax uga maqlay iyo saxaabadii da'doodu yarayd ee sibyaanta ahayd oo iyagoo mumayis aan ahayn oo waxba aan kala garanayn waxna aan weelayn karayn nebigu sala allahu alayh wasalam uu dhintay inaan la kala qaadayn baa daahirka hadalka u egyahay waana siday ilaaqaan culammada badankoodu ay ilaaqaan weeyi mashaayikhduna sharaxa waa siday marayaan oo ibnu cusaymiin waxaabuu tusaalaynaya maxamed ibnu abi bakar maxamed ibnu abi bakrin wuxuu dhashay sanadii xajat alwadaac iyagoo madiine ka soo baxay oo dalxulayfe maraya halkii xajka laga ixraamanayey goobtaasuu ku dhashay nebiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu sii noolaa wakhti yar oo kooban oo ugu badnaan saddex bilood ku dhow yani salaasata ashhur taqriiban laa taxdiidan ayuu sii noolaa waxaa la garanayaa maxamed ibn abi bakrin waxbama kala garanaynin wakhtigaa nebiga sala allahu aleyh wasalam waxna ma weylaynin mumayisna ma ahayn mursalladii saxaabada inta lagu daro ma la xujaysanayaa wuxuu khabaree mursale uu soo wariyo hadduu yidhahdo maxamed ibn abi bakrin maala qaala rasuul lahi sala allahu aley wasalam kada xuja ma noqonaya mise ma noqonayo ilaaqa culammada badankoodu ay ilaaqayaan waxay u egtahay inuu xujo noqonayo ibnu cusaymiinna waa sheegaya inuu xujo noqonaayo wakadalika shuraax kalena waa mareen waana sida aarku markay ilaaqayaan maraasiisha saxaabada ilaaqa hadalkoodu waa sidau u egiyey laakiin bacdu ahlicilmi waxay geliyeen tafsiil oo waxay yidhaahdeen haddii saxaabadaasi ay yihiin cidaan mumayiz ahayn wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam khabarkoodu mursalladii saxaabada lama mid noqonayo ee wuxuu noqonayaa fii xukmi maraasiili attaabiciin mursallada taabiciinta mid la xukuma buu noqonaya marka waxay ka dhigaanba luqsi saxaabi mursalkiisa aanu xujaysanaynin cidda maraasiisha saxaabada xujaysataa ayna xujaysanaynin hal xidhaalaa laga dhigaa tafsiilka caynkaasna waa siduu maray alxaafid ibnu xajar fi fatx ilbaari oo markuu kitaabka saxaabada ku saabsan fadaa'il asaxaaba uu bilaabo sharxiisa ayuu mawdica kaga hadlayaa dabeedna sidaasuu u tafsiilinaya waa sida suyuuti ku maray tadriibka waa sida suyuuti ku maray nadmigiisa alfiyada oo wuxuu odhanayaa markuu soo sheego mursallada saxaabada inay xujo yihiin waman ra'aahu laa mumayizan laa taxtadi kii nebiga arkay sala allahu aleyh wasalam xaal aanu mumayis ahayn laa taxtadii tan ma gudagelayso mursallada saxaabada maraasiilu saxaaba kama mid noqonayso oo lama xukum noqonaysa waa ka duwanaanaysa waxaa la siinayaa xukmu maraasiili attaabiciin alfiyada suyuudiga shuraaxda sharaxday waa siday mareen hadday tahay tarmasiga hadday tahay axmed maxamed shaakir hadday tahay wallowiga dhammaanna iyaguna sidaasay mareen bacdi kale waaba ka sii badiyeen sida xaafid ibnu xajar laftiisa uu sheegaya oo waxaabay yidhaahdeen mar haddaanu mumayiz ahayn kan nebiga arkaya saxaabada inuu ka mid yahay lagumaba tirinayo waayo ru'yo muctabara male sidaasuu odhanaya bacdi baa saa maray xaafid ibnu xajar waxaana filayaa qolyaha sidaa maray calaa'i laftiisa inuu ka mid yahay almuhim saxdu waxay tahay kollay araggii waa jiraa oo aragtidii waa jirtaa haddaanu isagu markii wax kala garanayna ru'yada arkay ee u taxniikiyey ayaaba barakadeedu dee ku filantay yadaa buu barako fiican ka helaya ila ru'yadu marba gees bay ka dhacdaa haddaanu isagu markan wax weelaynayn dee nebiguna sala allahu alay waslam waa arka almuhim taas agsarka culammadu waxay maraan in saxaabada xukunkoodii la siinayo xukmu saxaaba laakiin warku wuxuu ka joogaa mursalkiisima la xojaysanaya ta kale wejiga labaad waxay tahay ee weliba lasii raacinaya culammada yidhi maraasiilu saxaaba waa la aqbalaya waa la xujaysanayaa ishkaal baa lagu soo arooriyey ku saabsan saxaabadu waa dhacdaa inay taabiciin wax ka wariso waana dhici kartaa taabicigu wax ka wariyey inaan u sheegin ou khabarkii sheego taabiciinu wax ka wariyaa maadaama ay suuragal tahay taabicigiina aanu sheegin sidee loo yidhi mursalka saxaabadu cala alilaaq waa la iska qaadanaya culamada qaar waa ka jawaabeeno waxay yidhahdeen riwaayada saxaabadu taabiciinta wax ka wariyaan waa naadirah way yar tahay haalibu riwaayatihim wa can asaxaaba ama ay toos uga maqlaan ama nebiga waxaynay ka maqlina saxaabo kaley ka maqleen waa midda koowaade inay taabiciin wax ka wariyaan waa naadira waa qaliil waa marlabaadkeen hadday dhacdo taabiciinta inay wax ka wariyaan haaliban waxay ka warinayaan axaadiis marfuuca maaha ama waa ashyaa mawquuf yaga ku ah ciddaa ay ka warinayaan ama waa akhbaar israa'iiliya wax la mida ashyaa kale u badantay haday dhacdo inay wax ka wariyaan way sheegayaan cidday ka wariyaan taabiciinta waa midda kale saxaabadii waa cuduul ruuxa aan iqa ahayn oo iyagu aynay u qabin inuu iqo yahay oo taabici ah intay wax ka wariyaan weliba markaa inay ridaan oo aynay sheegin tan noocaasina waa baciidun jiddan saas maadaama intaas oo naadir isdaba yaallaan naadirku xukum ma lehe haalibkaa la ictibaarinaya haalibu riwaayatihim riwaayadooda haalibkeeduna ama waa inay nebiga ka maqleen ama waa inay saxaabo kale ka maqleen haddaba culamada qaarkood waxay yidhahdeen ninkan sabiga ahaa markaas nebigu sala allahu aleyh wasalam la oofsaday sabi aan mumayiz ahayn ahaa haalibu riwaayatihim e ma aha can asaxaaba haalibu riwaayatihim waa can taabiciin kada qaal riwaayadooda haalibkeedu waa taabiciin inay ka warinayaan ayaa u haaliba saas aawadeed ayaan isaga loo xujaysanan oo loo qaadan tacliilkoodii waad maqashay waa sidaas saxaabadu mursallo waa leedahayoo saxaabo kale intay wax ka maqlaan inaynay sheegin saxaabadaa kale waa dhacdaa waayo waxaa jira sikaaru saxaaba awaa'il alislaam ama awaa'il albicsa aan soo haleelin ama waagaa hore aan mumayis ahayn amaba aan jirin ee dib ka dhashay waxaa ka mid a cabdullaahi ibnu cabaas baa ka mid a cabdullaahi ibnu zubayr baa ka mid a waa saxaabo da'doodu yarayd cabdullahi ibnu cabaas markii nebiga sala allahu aleyh wasalam la oofsaday dee markaasuu ku siganayay inuu qaangaadho ama markaasuu qaangaaday wuxuu hi nahaztu buluuq waxaan ku dhowaaday aan marka waxa weeye qarka ula saarnaa qaangaadhnimada riwaayo kale wuxuu sheegayaa waxay gudi jireen caruurta marka uu qaangaadho markaa nebigu dhintayna sala allahu aleyh wasalam waan gudnaa buuri marka idan waxaa la garanayaa inuu da'diisu yaray zaman alnubuwa ama zaman albicana waxay ahayd saddexiyo labaatan sano marka waxaa la garanayaa awaa'il albicsa inaanu jirin cabdullahi bnu cabaas akhbaaro ku saabsan awaa'il albicthu wakhtiyada qaarkood sheegaya akhbaaro kaleoo ka dambayso marka aan waxba kala garanayn buu sheegaya way dhici kartaa bacdi akhbaarta ka mida in saxaabadaa yaryarayd ee da'doodu yarayd in nebigu isagoo ka warramaya ay maqleen laakiin kulligeed sidaa maaha waxay noqonaysaa in waxaweeye akhbaaraha qaarkood ay saxaabo kale ka maqleen waana dhacday saxaabada qaarkood intay xadiis sheegaan oo yidhaahdaan nebigaa sidaa yidhi marka ha dhow la sii weydiiyo inay yidhaahdaan nebiga kama maqal anigu saxaabigaasaan ka maqlay oo iiga sheegay ka qisati cabdullahi bni cabaas fi riba cabdullahi bni cabaas waxa uu sheegay xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam inama ariba fi nasiia lafdiga kalena laa riba ila fi nasiia markii hore wuxuu ihi nebigaa sidaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam markii la sii weydiiyey wuxuu yidhi anigu kama maqal nebiga sala allahu aleyh wasalam usaamat bnu zayd baa iiga sheegay saxaabada qaarkood da'doodu haba weynaateen laakiin wakhtiga islaameen ayaa dembaysay waxaa ka mid mida ah abu hurayra wuxuu islaamay asanata asaabica min alhijra sannaddii toddobaadee hijrada ayuu islaamay dee intii ka horreysay muslim ma ahayn marka akhbaaraha qaarkood oo ka warramaayo awaa'il albicsa ama wakhtigii hijrada ama sanadii toddobaad wixii ka horreeyey akhbaar badan wuxuu kala kulmay saxaabada kaluu kala kulmay halka waxaa ka soo baxaysa mursallo saxaabadu ay leeyihiin inay jiraan marka maraasiisha saxaabadu waxay noqonaysaa xuja ayay noqonaysaa qowl shaadaa jiro odhanaya marsallada saxaabada lama xujaysanayo bacdi ay mareen laakiin qowlka noocaasi waa daciif saas aawadeed ayaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabuulka qaateen in la aqbalayo la xujaysanayo khilaafkaas soo darriyey intaanu iman ka horna mid laga soo naqliyey saxaabada iyo taabiciinta iyo inay eh, maraasiilu saxaaba ay ka shakinayeen ama ay ka tawaqufayeen ama aynay xujaysanayn ma aha mursalladii taabiciinta sheekhu wuxuu inoo tilmaamay inaan la xujaysanayn mooyaane mursalka uu soo wariyo saciid ibnu musayib mursalka saciid ibnu musayib uu soo wariyo taana waxaa laga soo raray imaamu shaafici oo imaamu shaafici raximah ullah waxa uu sheegay mursallada saciid ibnu musayib in la aqbalayo waayo wuxuu yidhi liannaha tutubicat fawujidat kulluha musnada inta la raacraacay baa waxaa lagu ogaaday dhammaanteed inay tahay axaadiis musnad ah oo sanadku xidhiirsan yahay ilanabiy sala allahu aleyh wasalam marka calaa haada hadday masaaniid dib ka noqdeen dee macno looga reebaa meesha ma taalo waayo mursalnimada looma aqbalinee musnadnimada loo aqbalay haddii la istiqraa baa lagu ogaaday dhammaan inay wada masaaniid yihiin dee mursalnimadii waa ka baxeen waxaana yidhaahdeen haalibka riwaayadiisa cidda aanu sheegin waxay ahayd soddon gees oo abu hurayre ah ayaa haalibkeedu ay noqonaysa waayahay mursalladii kale ee taabiciintu waxay noqonayaan midaan xujo ahayn culamadu waa isku khilaafsan yihin taas fuqahada badankoodu waxay qabaan mursalladu waa xujo haddii taabicigu uu yidhaahdo rasuulkaas sidaa yidhi cillo kale haddaanu lahayn xadiiskaasi wuxuu noqonayaa mid saalixun lilixtijaaj ah waana sida abu xaniifa maray waa sida maalik maray waa sida riwaayatun can axmeda ay ku sugantahay waayo waxay yidhahdeen taabiciintu markay yidhaahdaan rasuulkaas sidaa yidhi oo cidday ka maqleen aynay sheegin waxay noqonaysaa war ay iyagu og yihiin in nebiga uu ka sugan yahay warkaas haddii kale may bannaysteen inay iska yidhaahdaan nebigaas sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam taabici cadli ahi sidaa inuu yidhaahdaa ma dhacaysa bay yidhahdeen waayo cadaaladoodaa u diidaysaa ciday og yihiin inuu daciif yahay iyagoo ka maqlay inay iska yidhaahdaan nebigaa yidhi ciddiina ayna sheegina qariyaan ruuxuna hadduu sanadka kuu taxo dee aduu kuu xil saaray sanadka inaad iska eegto laakiin hadduu sanadka qariyo oo khabarka uu kuu sheego isagaa kuu damaano qaaday inuu sugan yahay marka kalena axaalaka cala sanad wuxuu kugu xawiilay sanadka indhahaaga waad qabtaa iska eeg macnuu saasuu dhacay imaamu shaafici waxa uu sheegay inaan mursalka la yska wada aqbalay shuruudaanuu dhigeen culamada qaar waxay itlaaqayaan inuu yidhi markaa xujo maaha bacdi waxay yidhaahdeen tafsiil in la yidhahdo wuu geliyaa fiican la yidhahdo waa tafsiiliyey ayaa fiican oo wuxuu imaamu shaafici yidhi mursalkii haddii loo helo ariiq kale oo musnad ah ama loo helo mursal kale oo taabici irsaaliyey ha yeeshee labada taabiciye labada mursal kala sheegay isku mashaayikh aynay ahayn bisharti waa in mashaayikhda ay kala duwan yihiin wuxuu ka ixtiraazaya hadday isku shuyuukh yihiin oo mashaayikh taabiciin oo kale ay wax ka wada qaateen mashaayikhdaa taabiciinta ay wax ka wada qaateenna ay leeyihiin qaar siqaadiya qaar daciifa mid walba waxaa dhici karta taabicigan inuu ka maqlay sheikhi fulaan la odhan jiray ee taabiciga ahaa ee daciifka ahaa dabeedna markaa waxa weeye aanu sheegin isaga inuu ka maqlay oo yidhahdo qaala rasuul sala allahu alay slam kada kii kale laftiisana wuxuu aqbali karaa isla ninka taabiciga ah ee daciifkaa ah isaguna inuu ka qaatay ila waa shiikhay wadaagaani oo isaguna sidiisii la egsamey sanadkii waxaa dhici karta meel keliya aafadu inay kaga wada sugan tahay oo dhaawucu kaga wada yaal oo dhammaan ay u noqotay nin taabici oo daciifa in labada dariiqba lagaga wariyey oo labada taabiciba ay ka kala warinayaan isaga labadubana rideen haddii la waa laysku quwaynaya waxaa ka laasimi karta taqwiyatu shayi binafsi shaygii oo naftiisa lagu quwaynaayo ya shayguna naftiisa dee inuu quweeyaa ma suuragala mawdic keliya dacfigu kaga wada jiraa saas aawadeed imaamu shaafici raximah wuxuu yidhi labada mursal ee laysku quweynayaa waa in labada taabici ee labaduba ay irsaaliyeen khabarkan isku mashaayikh waa inaanay ahayn ay shuyuukhda kala duwan yihiin masaladaas waa masale muhima waqallama yudkaru waa sayarta inta la sheegaa masale istidraada haddaynu tilmaanno culammada qaarkood qaacidadaa markaynay camal siinin waxaa ka dhalatay akhbaar inay aqbalaan sida qisatu alqaraaniiq oo kale akhbaar aan sugnayn inay aqbalaan baa ka dhalatay ka qisati alqaraaniiq xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu tilmaamayaa qisada qisatu alqaraaniiq la yidhaahdo waxaa soo wariyey taabiciin kala duwan marka waa saddex mursal baan filaya inu odhanayay saddex mursal oo taabiciine ay leeyihiin oo saxiixulisnaad qaarkood ay yihiin ama dhammaantood saxiixulisnaad ah marka cidda mursalka aqbashaa oo yidhaahda khabarka taabicigii waa mursal waana xujo waa mursal xujo ah maraasiilu taabiciin cidda aqbashaa way aqbalaysaa buuli cidda aan aqbalinna duruqdii maadaamay tacaduday yaduna waa inay aqbalaan baa keensanaysa ila mursalladan marka waxay ku tusinaysaa calaa anna lahu aslan khabarkan inuu asal leeyahay markuu sidaa yidhi ayaa daahirkiisa nakaaro badan baa ku sugan khabarka dabeedna wuxuu yidhi haddaba mar maadaama uu saa noqday wixii daahirkiisa nakaaro ee ku sugan waxaa waajiba in la awilo ya taawiilka arrinkaa la awilayana wuxuu markaa dabadeedna shiikhu sameeyey takalluf iyo tacasuf badan ayuu sameeyey waayo ashyaada qaarkeed baa aad nakaarada ugu badanta alcalaamat alalbani qisadaa markuu kitaabka ka qoray nasbu lmajaaniiq risaaladiisa la yidhahda ka alifay wuxuu camal siinaya qaacidadii shaafici shuruudduu shaafici sheegay ee mursalka la ysku quweynaayo maraasiisha la ysku quweynaayo u sheegay ayuu camal siinaya wuxuu odhanayaa nimankan taabiciintii qisadan mursalnimada ku soo wariyey dhammaan waa isku shuyuukh marka dee in la ysku quweeyaa ma suuragal aha waxaa laga yaabaa sheekh taabiciyay wada leeyihiin oo dhammaan cilmiga ka wada qaateen dhammaantood inna qisadan ka maqleen ka in laisku quuyaa saasayna udhici kar wax kalena kolley waa raacaano dee nakaarada ku sugan ayaa khabarku de hadduu munkar noqdo dee isna wax ma quweeyo isagana lama quweeyo waayo munkarkii waxaa la xisaabinayaa inuu dacfigiisi daran yahay oo khata yahay shaadka iyo munkarka iyo waxba laguma quweeyo laa yajburu walaa yanjabir taasina waa shay kaloo dheeraada almuhim imaamu shaafici raximah ullah wuxuu yidhi haddii dariiq kaleoo musnada loo helo mursalkaas ama dariiq kaleoo mursala oo shartigaa wata loo helo cidda irsaalinaysa cidda kan kale irsaalisay aynay isku mashaayikh ama qowl saxaabi loo helo ama qiyaas jelya inuu waafaqayo loo helo ama qowl jumhuur shantaa mid ka mida ah haddii markaa loo helo wuxuu noqonayaa mursalkaasi mid la aqbalayo umuuraha qaarkood xadiisi ma aha laakiin waa daliil kale oo min xays alixtijaaj yani waxa weeye kabaya ama sidiisa ay dhici kari lahayd daliilka kale in loo cuskado qowlu saxaabi ama ha noqdo ama qiyaasu jeli ha noqdo jumhuurku isagu waa istinaas calaa kulli xaal saas yadaa buu yidhi imaamu shaafici oo laga soo naqliyey culamada muxadisiinta qaarkood waxay itlaaqeen maraasiisha taabiciinta la aqbali maayo lama xujaysanayo saasay itlaaqeen waayo khabarkani ma xidhiidhsana maadaamaanu xidhiidhsanayn mid la xujaysanaya maa sida agsarka muxadisiintu maraanna sidaas weeye agsarka muxadisiintu saas yadaabay maraan warka odhanaya taabiciintu waxay ku ijmaacsanaayeen maraasiisha in la aqbalayana ay culammada qaarkood sheegeen sida ibnu jariir atabari ilaa shaafici ka yimi qowlkaasi fii nadar sax maaha mawaadic kale inu kaga hadalla miduu shaafici ijmaaca khilaafay maahee horaba taabiciintu akhbaarta way iska tafnidi jireen taabiciinta qaarkood waatay yidhaahdeen yani markii hore ciddii sheegta nabiga sal allah ala slm xadiiskiisaba waa la qaadan jiray xata waqacat ilfitna falama waqacat ilfitnatu qulna samuu lana rijaalakum faama man kana min ahli sunati fayuhad xadiiuhum wa ama man kana min ahli lbidaci falaa yu'had xadiiuhum taabiciintii qaarkood baasaa tilmaamay haddaba mas'ala jirta waxa dhacday ay culamada qaarkood sheegeen luqsina waaba ka dhigeenbe taabici xadiis nebiga ka wariyey oo aan sheegin saxaabi u soo wariyey xadiiskaas aan sheegin haddana xadiiskiisaasi uu yahay mid la xujaysanayo oo uu aqbalayo cidda maraasiilu taabiciin diiddaa ee aanu xujaysani xadiiskiisa ay xujaysanayso waxaabay ka dhigeen balluqsi tan noocaasi waa qiso naadiro tanuukhii ninka la yidhaahdo wuxuu nebiga sala allahu aleyh wasalam la kulmay isagoo ergey ka ah gaalada isagoo muslima lama kulmin isagoo muslima nebiga lama kulmin isagoo gaal ah oo ergey gaalood ah ayuu la kulmay nebigana waxbuu ka maqlay berigii dambuu islaamay wuxuu nebiga berigaa ka maqlay ayuu weriyey saxaabi tacriifkii ku rumoobi maayo muxuu ugu rumoobi waaye isagoo muumina shardigan baa maqan isagoo muumina nebiga lama kulmin man laqaya nabiya sala allahu aleyh wasalam muuminan bihi wamaata cala aliimaan wain takhallalat riddatun fi lasaxi yani nebigii lama kulmin qaydka isagoo mu'minan bihi ah isagoo kaafiruu la kulmay nebiga sala allahu aley wasalam wuxuu ka maqlayna berigii dambuu weeriye uu islaamay marka khabarkiisa waxay culammadu yidhaahdeen waa taabici xadiiskiisii saxiix yahay isagoo saxaabi uu ka warinayo oo waasito ahoo nebiga uga soo wariyey aan sheegin ayaa haddana khabarkiisu uu yahay saxiix sheekhu waxa uhi raximah ullah lilixtijaaji saalixun wamaa cadaahu wixii ka soo hadhay mursalka musnadun musnad weeye lilixtijaaji saalixun ixtijaaj waa u suubamaa musnadku ay huwa saalixun lilixtijaaj musnadkaana loo jeeda lalmursalu mursalku isagu xujo maaha laakiin maraasiilu saxaabi mursalkaan xujada ahayn waa maraasiishii taabiciinta ha yeeshee mursallada saxaabadu tuqbalu waa la aqbalaya kadaa saciid ibnu lmusayibi saasoo kaleu ahaaday mursalu saciid ibni lmusayibi saciid ibnu musayib mursalkiis iqbalan aqbal alifku wuxuu beddel ka yahay nuunu tawkiidkii mukhafafka ah fi lixtijaaji xujaysidka gudihiisa waxaad ku aqbashaa maa rawaahu ay alladii kii rawaahu uu soo wariyey saciid humaagaas mursalan xaaluu mursal yahay uu soo wariyey wa alxaquu bilmusnadi almucancana waxay haleeshiyeen bilmusnadi musnadkii almucancana mucancankay haleeshiyey kii cancan lagu weriyey fii xukmihi aladii lahu tabayana waxay ka haleeshiyeen xukunkiisii alladii xukunkaasoo tabayana lahu u caddaaday wuxuu sheikhu tilmaamaya xadiidkii musnadka ahaa bimacnaa muttasilkaha tacriifkiisii buu sheikhu marayaaye waxaa soo gudagelaya mucancankii lagu wariyey cancan lagu wariyey cibaarada hadalkiisu waxay u eg tahay inuu caam ka dhigaayo oo muu kala qaadin kaa can wax ku warinayaa inuu tadliis ka maran yahay iyo inuu yahay mudalis daahirka cibaaradiisu waxay ku tusinaysaa mid walba hadduu can wax ku wariyo in la aqbalayo mutasil inuu yahayna laga soo qaadayo saxiixna warkaasi ma ahee marka la aqbalayo ee inuu mutasil yahay laga soo qaadaya waa marka uu yahay kan can wax ku warinaya khaaliyan min altadliis waa in marka hore liqaa suuragal yahay ama liqaa dhacay cala alqowli aakhar ama samac dhacay calaa qowlin mar labaadka waa inuu yahay khaalin min altadliis tadliis mid ka madhan oo ka caafimaad qaba waa inuu yahay tadliis mid ka madhan waa inuu yahay tadliisku waa maxay cid baa cid ay wax ka maqashay waxaynay ka maqlin ka warinaysaa cibaaraday kaga warinaysaana ay tahay cibaaro aqbalaysa inuu ka maqlay sariix kuma aha oo samictu ma laha ee wuxuu leeyahay can ama anna waxaa loo qaadanayaa daahirka hadalka inay tahay wuxuu ka maqlay inqitaacna loo fili maayo ciddani waa cid la yaqaan inay kulmeen ama liqaa suuragel yahay ama ficlanba dhacay ama samaacba dhaca oo axaadiista qaar uu ka maqlay marka cibaaro muxtamil ah oo aqbali karta inuu ka maqlay sida kalena aqbali kartu wax kaga warinaya sida can oo kale kaasaa waxaa la yidhaahdaa cancanat lmudallis baa la yidhahdaa waa mudallis ninka noocaasi can markuu ku warinayana wuxuu noqonayaa cancanat lmudallis marka khabarkiisa la aqbali maayo ninkaa mudalliska ah ee tadliiska lagu yaqaano mooyaane inuu sama caddeeyo markuu sama caddeeyo umbaa la aqbalaa hadduu laakiin yidhahdo samictu waa maqlay hebel ebel hebel baasaa igu yidhi samictu ama xaddaanii fulaanun uu yidhaahdo ama akhbaranii fulaanun uu yidhaahdo oo samaac ama ikhbaar ama taxdiis uu sheego ya xaalka noocaasa waa la aqbalaya hadduu siqo yahay waa la aqbalaya waxaa jira tadliiska haddaba nooc kaleo isaguna sii gaaro la yidhahdo tadliisu taswiya isaguna waa maxay isaga hadduu doono wuxuu ku caddaynayaa samaac wuxuu odhanayaa samictu fulaanan ama xadaanii fulaanun can fulaanin cancanada wuxuu gelinayaa bayna shaykhihi wa shaykhi shaykhihi shiikhiisa iyo shiikhiisa shiikhiisii labadaasuu can kale dhex gelinaya khabarka uu shiikhiisa uu leeyahay waa ka maqlay shiikhana uu odhanayo shiikhaygiibuu ka warinayaa bican khabaruu shiikhiisu shiikhiisii ka maqlay maaha bilwaasita ayaa jirtay waasitadiibuu riday isagu ninkan mudalliska abaa ah ridaya waa meelaan laga filayn buu wax ka ridayaa waxaa la eegayaa meesha shiikhiisa inuu wax ka maqlay markaasuu wuxuu markaa sheegayaa yani xadaanii fulaanu can fulaanin cancanadii wuxuu geliyey labada shiikh dhexdooda xaggiisiina samaac buu ku caddeeyey noocaana waxaa la yidhahda tadriisu taswiya ayaa la yidhahdaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan isaga laga bilaabo waa inuu markaa ilaa saxaabiga laga gaadhayo dhammaan waa inuu wada samaac caddeeyaa laakiin bacdu ahli cilmi waxay yidhahan taasi sharti maaha waxa sharti ah laba meeloodun inuu samaac caddeeyo min shaykhihi iyo min shaykhi shaykhihi waayo tadliisu taswiya ma dhicin bay yidhaahdeen wax shiikhiisa ka sarreeya inuu ka rido oo labadiisa shiikh dhexdooda inuu wax ka rido waa dhacdaa tadliisku wuxuu kaloo ka dhacaa shiikhiisa waxaanu ka maqal inuu ka sheego ee waa sida looga sheegay labadii tabaqaba waa inuu samaac cadeeya sidaas culammada qaarkood baa maray waana sida markaa xaafid ibnu xajar u arjaxay almuhim cancanada mudalisku maxmuula cala asamac maaha allahuma ilaa wax naadira waxay sheegeen oo ka reebeen laba suuro suura waxay tahay sheikh baa wuxuu badiyey mulaasamada cid uu laazimayo waxaa laga yaabaa inuu ishriina sana sheikhiisa laazimayo khabarka uu ka warinayay markuu can kaga wariyo waxay culammadu yidhahdeen waa maxmuula cala asamaac waayo maadaama zamankaa badan uu laazimay waxay u badan tahay kula maa cindahu inuu ka maqlay waxalla waxaa xaggiisa agtiisa ku sugnaaday inuu ka maqlay ayaa markaa waxa weeye soo degdegaysa suurada waa tilmaameen culammadu suuro kalena waa tilmaameenoo waxay tahay haddii ciddan cancanada wax ku warinaysa ay tahay cid a'immo oo waaweyn tadliiskooduna uu naadir yahay a'immo kibaarana ay yihiin xaaladdaana tadliiskooda ama cancanadooda waa la ixtimaalaa liimaamatihim wa qilati tadliisihim liimaamatihim imaamada ay a'immada ahaayeen daraaddeed iyo nudrada uu naadirka ahaa tadliiskoodu aawadeed baa loo aqbalaa taasna waxa weeye culammadu waa ka reebaan saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar dabaqaat lmudallisiin risaaladiisa la yidhaahdo mudallisiintii wuxuu u qaybiyey shan qaybood shan dabaqo dabaqat luulaa dabaqa aaniya dabaqa ahaalisa raabica khaamisa waxaanuu sheegay labada dabaqee hore aluulaa waathaaniya walow haba cancaneeyaanbe e waa la aqbalayaa xadiiskoodana cancanadaas iyagoo tadliis lagu yaqaan waxba laguma cilaynayo liimaamatihim wa nudrati tadliisihim saas ayuu odhan ruwaadda qaarkood haddaba waxaa dhici karta tabaqaadka lagu tirinayo in laysu khilaafo iminka tabaqadda saddexaad oo kale waxaa dhici karta ragga qaarkood inay tabaqadda saddexaad taqsiimka ibnu xajar ku jiraan culamada qaarkoodna ay ku daraan xagga ka horaysa aw ilcaksu taasi waxay noqonaysaa arrin ijtihaadi ah ayay noqonaysa marka ariiqii waxa weeye xadiiskii uu soo wariyey mudallis canna uu ku wariyey waxaa la baadhaa kutubta kalea la baadhaa meeluu samaac ku caddeeyey in la helaa la eegaa culamada qaar waxay iska ilaaqaan akhbaarta saxiixaynka wixii caan lagu wariyey oo cid markaa mudallisi ay ku warisay waa maxmuula cala asamaac ummadda inay talaqi kula timi iyo qabuul ayay waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa markaa samaacu inuu iska sugan yahay in lagu xambaaro waa ka odhanaya wamaa ataana fi saxiixayni bican bixamlihi cala hubuutihi qaman wixii saxiixaynka can inoogu yimi gudahooda xambaarista inuu sugan yahay lagu xambaarayo ayaa dhab ah oo uu mudan yahay bacdu ahlicilmi laakiin way doonaan way raadiyaan waana dhacday qaarkood inay ku naqdiyaan waatuu odhanaayo dahabi riwaayatu abi zubayr can jaabir fii saxiixi muslim waxaa ku dhacday buu naxwu casharati axaadiis min riwaayati abi zubayr can jaabir abi zubayrna waa mudallis can baanu ku warinaya mana aha min riwaayati leysi canhu oo waxay yidhahdeen abi zubayr can jaabir haddii layska warinaya waa maxmuula cala asamac bay culamadu qaacid ahaan yidhahdaan riwaayadii layska warinayena ma aha ee samaacayo ku xambaarnayd culamada qaarkood ba waxay yidhahdeen waan dee hubsannay oo wixii markaa tadliisa ha sheegin waxaanad ka maqan markaasaa dabeedna wuxuu dee hubuun buu u sheegaa marka naxwu casharati axaadiis baa muslim ku sugan buu yidhi fa fi lqalbi minha shay qalbiga waxbaa kaga jira buui ya yani waxbuu ka gocanaya marka calaa kulli xaal haddii cancanadaasi mudalis ay ka dhacdo cid eh, tadliis lagu yaqaano muttasil ma aha mooyaane meel kale inuu ku caddeeyo samaacan wuxuu ihi sheekhu wa alxaqu bilmusnadi almucancana waxay haleeshiyeen musnadkay haleeshiyeen almucancana mucancanka fii xukmihi xukunkiisay ka haleeshiyeen oo itisaal ah alladii xukunkaasoo tabayana lahu u caddaaday yacni u sugnaadaa loo jeeda wuxuu yidhi wa qaala man calayhi shaykhuhu qara xaddaanii kamaa yaquulu ahbara wa qaala wuxuu odhanayaa man calayhi shaykhuhu qara kuu shiikhiisu wax ku akhriyey oo xadiiska u sheegay xaddaanii xaddaanii buu odhanaya kama yaquulu ahbara ahbaranii siduu u odhanayo ayuu xaddaanii u odhanaya walam yaqul fii cagsihi xadaanii ma odhanayo xaddaanii odhan maayo fii cagsihi sidaa lidkeeda odhan maayo arrinkaa lidkiisa hadday tahay oo raawigu sheikha ku akhrinayo sheikhuna dhegaysanayo daba taqriirinayo sugayo xadasaka fulaanun can fulaani markaasuu dabeedno markaa madaxa u ruxayo ama nacam odhanaya ya ma odhanayo xaddaanii laakiin yaquulu raawiyan ahbaranii ha yeeshe wuxuu odhanayaa akhbaranii akhbaranii buu odhanayaa raawiyan xaaluu soo warinayo sidaa odhanaya wuxuu sheekhu tilmaamaya sida axaadiista lagu xambaaro iyo alfaadda lagu gudanayo waxaa jirta tariiqatu samaac oo sheikhu xadiiskii akhrinayo ruwaadduna ay ka maqlayso ay ka warinayso si wax loo wariyana waa sida ugu xoogga badan waana ariiqadii asalka ahayd waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam isagaa ku arinaya saxaabada saxaabaduna waa dhegaysanaysay saxaabadiina waa kasii qaadanaysay saasay ku warinaysa wakadalika cidda saxaabada ka dambaysaana ariiqada isticmaali jirana asalka ahay taas ahayd marka yada ugu xoog badan haddaba markay tahay ariiqadaas samaaca ah oo shiikhu isagu eh, sheegaayo ardayduna dhegaysanayso sidaa ku weelaynayso raawigu markuu ka warinaayo xadaanii waa odhan karaa ahbaraniina waa odhan karaa labada tacbiir mid walba waa isticmaali karaa yani midna dhibi kuma sugnaan mid walba waa ku gudan karaa ariiqada labaad waxay tahay waa ariiqatulcardi ariiqada la yidhahdo raawigii waa bandhigaya oo sheegaya shiikhuna waa dhegaysanaya dabeedna waa saxaya ama waa taqriirinaya hadduu qaldamo waa inuu saxaa idha waa saase maasaa haddii kale waa inu yidhaha nacam waa inuu u taqriiriya u sugaa ama madaxa u ruxaa ariiqada waxa la ariiqat alcardi haddaba markuu gudanayo waxaa la yidhahda altaxamul iyo aladaa ataxamul waa maxay waa qaadashada cilmigii iyo xadiiskii la qaadanayo oo la xambaaranayo alaadaana waa maxay waa gudashada la gudanayo oo lasii gudbinayo lasii sheegayo marka cardigu waa sidii lagu qaadanayo samaacuna waa sidii lagu qaadanayo alfaadda lagu gudanayaa samaaca waa xadaanii iyo ahbaranii erayada lagu gudanayaa ama lagu gudbinayaa cardigii waa in la yidhahdo ahbaranii waa iga waran carabi ahaan haddii la eego xadaanii iyo ahbaranii waa bimacnan laakiin isilaaxan bay culammadu kala gaar yeeleen iyadoo carabi ahaan isku macno ah ayaa isilaaxan xadaanii uma isticmaalin iyadoo cardi looga jeedo ee muxadisiintu waxay yaqaaniin inuu yidhaahdo ahbaranii marka uu yidhahdo oo dariiqada cardiga xadaanii odhan maayo xadaanii ma odhanayo culamada qaar waxay leeyihin hadduu qaydo dhibi kuma sugnaan oo la garto inay cardi tahay taqyiidkiisa ya laakiin ilaaqan inuu yidhahdo xadaanii isagoo ujeeda cardi waxay noqonaysaa halab labada dariiqo kee xoog badan jamaahiir ahlicilmi waxay qabaan ariiqada samaaca ayaa xoog badan bacdibaa waxay yidhahdeen waa sawaasiya labadu waa siman yihin bacdi kalea waxay yidhahdeen mee ariiqada cardiga ayaa xoog badan laakiin labada qowlee kale waa khala alsaxiix waayan ariiqat samaac ay qiraa'at shaykh cala talaamiidihi wa cala ruwaatihi inuu ku akhriyaa inay tahay aqwa min ariiqati alcardi calayhi ay min qiraa'ati alraawi cala shaykh raawigu sheekha ku akhriyo waa laga xoog badan yahay lanahu qad yashu waxaa xoog badan in sheikhu akhriyo waana dariiqadii asalka ahayd ee sunnada mutabacada asaalatan haalibka ay ku ahayd wuxuu idhi sheikhu wa qaala man calayhi shaykhuhu qara qara ay ahayde hamsadii ibdaal baa lagu sameeyey oo alif baa loo bedelay si waxa weeye loo waafajiyo akhbara wa qaala wuxuu yidhi man kii calayhi shaykhuhu qara shiikhiisu korkiisa ku akhriyey oo shiikhiisa ka maqlay xaddaanii markuu sii warinaayo waa ii warramay buu odhanaya kama yaquulu ahbara ahbara siduu odhanaya ahbaranii siduu odhanaya alifku waa lililaaq alifku waa lililaaq ahbaranii siduu odhanayo ayuu xadaanii odhanaya walam yaqul fii cagsiha xadaanii ma odhan xadaanii fii cagsihi sidaa lidkiisa oo markuu ardaygu ku akrinaayo sheikha oo dariiqadu ay cardi tahay xadaanii odhan maayo laakin yaquulu raawiyan ahbaranii ha yeeshee wuxuu odhanayaa ahbaranii xaaluu soo warinayo sidaa odhanaya wuxuu sheekhu yidhi raximah ullah waxaysu lam yaqra' waqad ajaazah goorta aanu sheikhu akhriyin xadiiska laakiin ijaaze uu ku bixiyey yaquulu qad akhbaranii ijaaza wuxuu odhanayaa waa ii warramay ijaazatan ay biijaazatin ijaazu iigu warramay oo xadasanii odhan maayo akhbaraniina ma ilaaqaayo ee ijaazu ku qaydaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan hadday mar ijaaso tahay akhbaranii waa la yska itlaaqi karaa saasaa bacdi mareen sheekhu laakiin wuxuu tilmaamayaa inuu akhbaranii lafteeda inuu qaydayo akhbaranii lafteeda inuu qaydaayo oo taqyiid ku samaynayo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ikhbaarku waxay aada ugu badatay isticmaalkeeda ijaazada saas hawade yutasaamax in layska ilaaqo saasay yidhahdeen laakiin sida sii fiicani waa taqyiidka waayo akhbaranii waxay ixtimaali kartaa walow isticmaalkii sidaa ha ku batabe eh inay taxdiis tahay marka maadaamay sidaas tahay waxa sii fiican oo ajwad ah sida uu sheikhu sheegay waxaysu lam yaqra'a goortaanu akhriyin sheikhu oo sheikhuna ma akhriyin ardayguna sheikha kuma akhriyin bimacnaa ariiqadu cardina ma aha ee samacna maaha saddex waxaynu soo aragnay saddex arrin weeye mid shiikha akhrinaya ardaygu waa dhegaysanaya deedna saasuu ku qaadaya midna raawiga waa ardaygee ayaa shiikha ku dul akhrinaya sheikhuna waa taqriirinaya haddaan labadaa midnaba jirin oo shiikhu markaa isagii ma akhriyinoo lagama maqal ardayguna shiikha kuma dul akhriyinoo ma aha cardigii laakiin ijaazuu ku bixiyey oo wuxuu yidhi waan ku ijaaseeyey kitaabkaygaas wuxuu odhanayaa akhbaranii ijaazatan buu odhanaya ama munaawala ha weheliso amayna wehelin hadday munaawalo keliya tahay munaawaladii mar ijaasaa la socota marna munaawalo keliyata munaawalada waxaa la yidhaahdaa waa in kitaabkiisii marwiyaadkiisu ku yaalleen shiikhu u dhiibo ardayga naawalahu marka hadduu ijaazana raaciyo way fiican tahay naawalanii ijaazatan baa la odhanaya ama akhbaranii munaawalatan baa la odhanaya marka wuxuu ihi waxaysu lam yaqra' goortaanu akhriyin wuxuu u sii jeedaa raawigu aanu ku akhriyin shiikha tii hore inayna jirin horaad usoo aragtay waqad ajaaza bimacnaa labada midna ma jirto ta hore inayna jirin waxaad ka garatay salafan ardayga inaanu ku akhriyinna tii ku soo xigtay ahayd wuu ku akhriyey markaannu ardaygu ku akhriyin laakiin ijaaze uu shiikhu ku siiyey waqad ajaazahu waxaanu ku akhriyin walxaal qad ajaazahu shiikhu uu ijaazeeyey raawiga oo yidhi iga weri waan ku ijaazeeyey marwiyaadkayga ama kitaabkaygaas yaquulu wuxuu odhanayaa qad ahbaranii waa ii warramay shiikhu ijaazatan ijaazuu iigu warramay kada wa kada halkaa waxaa inoogu dhammaaday qaybtii akhbaarta halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub